الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد قال الحافظ العراقي رحمه الله وعد ما فسره السحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه wain yaqul can taabicin famursaluu qultu min الsunnati canhu naqaluu tasxiixa waqfihi waduxtimaali naxwu umirna minhu lilghazaali wamaa ataa can saaxibin baxaydu laa yuqaalu ra'yan xukmuhu الrafcu calaa maa qaala fi lmaxsuuli naxwu man ataa faalxaakimu الrafca lihaada ahbataa wamaa rawaahu can abi hurayra muxamadu wmaa rawaahu can abi hurayrati muxamadu wacanhu ahlu lbasrati karara qaala bacdu falkhadiibu rawaa bihi rafca wadaa cajiibu waxaanu ku soo dhex jirnay furuucdii ka baxaysay marfuuca iyo maqduuca ayaanu ku soo dhex jirnay beytka hadda waxaan ka bilaabaynaa boqol iyo labayo toban waxaanu ka soo baxnay qowl saxaab min asunnati iyo umirna waxaas dhan inay rafci ay tahay sidoo kale kun kunnaa naraa haddii uu ninka saxaabi yidhaahdo sida saxiixa ah inay maanta ma arkaysa ay rafci tahay sida raajixa khilaaf yalaa ku jira sidoo kale xadiidkii saxaabadu ay dhaheen eh, kaana yuqracu baabu nabiyi sala allahu alayh wasalam biladaafi isagana hadduu ansixi lahaa rafci baa lagu xambaari lahaa sababto wax nabigu uga karo waa laakiin waxyaalaha markii rafci lagu xambaaray wixii saxaabigu ou yidhi isagoo nabiga u tiirin wa caddu maa fasarahu saxaabiy saxaabigu wixii ou fasiray maa fasarahu saxaabiyu hadda markaan akrinayno waa ya-da waa sugaynaa iyadoo shidan laakiin marka hore wacaddu maa fasarahu saxaabiyi aan dhehayni liajli maaragtay beytka si uuna u jabin wacaddu maa fasarahu saxaabiyu saxaabigu waxau fasiray oo qur'aan ka mida ah, rafcan in lagu tiriyo famaxmuulun waxaa lagu xambaaraya cala asbaabi asbaabu nusuulka hadira tafsiiru saxaabiga ayaa marfuuca haddaad maqashid waa asbaabu nusuulka waa sababtoo ah tafsiirku waxyaalo badan oo ixtimaali karaa waa ixtimaali karaa inuu luqada carabiga iyo mufradaadka inuu saxaabigu fasiro ilaa waa carabi qoxoo qur-aanka yaqaano markaas waa ra'yigiisa inuu asaaliibta qur-aanka u jeedo oo fasiro iyadana marka waa tafsiirkiisa iyo fahamkiisa laakiin hadduu yidhaahdo waxaa iyo waxaasaa dhacay saasay aayaddaasi ay ku soo degtay sida maanta ma arkaysaa jaabir bin cabdillaahiba maanta ma arkaysaa laga wariyey asagoo maanta ma arkaysaa arrin ka hadlaya ayuu wuxuu dhihi jiray jaabir bin cabdillaahi yahuuddaa waxay odhan jirtou dhahay man ata imra'atahu min qubuulihaa min duburihaa fii qubuulihaa ninkii haweentiisa u yimaada xaaskiisa xagga gadaale laakiin isagoo qubulka u tegay ee meesha xun aan u tegin atal waladu axwal weladka wuxuu imaanayaa ilmaha macnaha ay dhasho asagoo maanta ma arkaysaa maanta ma arkaysaa guraaran wax saas oo kale indha kala guraarsan ama maaragtay guran ayuu wax saas oo kale u imaanaya markaasi aayaddu ay soo degto nisaa'ukum xarhu lakum faatuu xarfakum annaa shi'tu aayadda markaas ayay soo degtay marka marka taasoo kale waxaa lagu xambaarayaa maaragtay wixii asbaabu nusuul ah ayaa maanta ma arkaysaa lagu xambaarayaa haddii laakiin aayad cadaab iyo akhbaar hore uu ku tacalluqdo oo fasiro oo wax cadaab iyo xuquubo imaanaysa iyo wax maanta ma arkaysa ummadihii hore ku saabsan saxaabigaasna inuu ahlu kitaab oo ka qaata aan lagu ogeyn oo laa majaala fi waa imaan doontaa markaa waxaa lagu xambaarayaa rafciga lagu ixtimaalayaa nacam wacaddu maa shay tirintiis fasarahu saxaabiyo rafcan lagu tiriyo oo tafsiiru saxaabi haddaad maqasho waa marfuuc haddaad maqasho warkaas marfuuc oo mudlaqa maahane fa maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa cala alasbaabi asbaabu nusuulka ayaa maanta ma arkaysa lagu xambaaraya nacam wa qowluhum yarfacuhu yabluqu bih riwaayatan yanmiihi rafcun faintabih wa qowluhum taabiciinta qowlkooda dadka saxaabada ka warinaya markay xadiidka ay wariyaan ruwaadda saxaabada ka warinaya oo xadiidka ay ka wariyaan ayagoon dhihin qaala qaala rasuulullahi sal allau alayh wasalam can ibni cabaas markaasuu xadiid sheegaya xadiidkii markuu dhammeeya wuxuu leey yarfacuhu xadiidkii uu kor yeelaya oo yabluqu bihi xadiidkii wuu gaarhsiinaya nabiguu gaarhsiinaya ama markuu xadiidka dhamay riwaayatan isagoo macnaha xadiidkii warinaayo oo nabiga ka warinaayo ama yarmiihi xadiidka uu tiirinayaa markuu dhammeeyo ayuu leeyahay xadiidkaasuu saxaabiga ka sheegayaa isagoon qaal qaal rasuulaa dhihin yanmiihi uu tiirinayaa rasuulka uu tiirinayaa waxaasoo dhan waa rafcun rafci waaye fantabih baraaro nacam halkan waxaa uu noo sheegayaa alfaado macnaa lagu xambaarayo alfaadaas inay rafci tahay oo raawigii saxaabiga ka warinayey ayaa xadiidkii sanadkoona can ibni cabbaas ma garanta markaasuu xadiid sheegaya qaal ama ha yidhahdo ibnu cabbaas xadiidkii marka uu sheego markuu dhammay wuxuu ku leeyahay ama wuu ka hor marayaa riwaayata ama yabluqu bihi ama yanmiihi wax saasuu dhahay waxaasoo dhan waxaa loo qaadanaya inuu xadiidkaas marfuuc ila nebiyi sala allahu calayh wasalam ay tahay intaba marka amhila ayay maanta ma arkaysaa ay leedahay waxaasoo dhan amhilo ayay maanta ma arkaysaa ay leedahay oo maalan yarfacu waxaa ka mida bukhaari ayaa wuxuu wariyey bisanadihi can saciid bni jubayr can ibni cabbaas inuu yidhi ashifaau fii alaain caafimaadku saddexuu ku jiraa sharbatu casalin wa shardatu mixjamin casal oo la cabo iyo toobin wa kayatu naari wa anhaa ummatii can ilqi iyaan ka reebaya intaa markuu yidhi wuxuu rafaca alxadiid raawigiisa cid uu jibaa xadiidka uu kor yaala marka waxay lamidtaa isagoo yidhi qaala bnu cabaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ayay ka dhiganta taasi waxa weeye waa yarfacu yabluqu bihi waxay la mid tahay xadiid muslim oo wariyey can abi zanaad can alacraj can abi hurayra yabluqu bihi uu leeyahy can abi hurayra yabluqu bihi xadiidka isagoo gaadhsiinaya nabiga calayh isalaatu wasalaam annaasu tabacun liquraysh dadku qoraysh iyo macnaa taabicuun u yihiinoo kuwa xunna kuwa xunoo qoraysha raacayaan kuwa fiicanna kuwa fiican macnaa khayr iyo sharba lagama waayo waa dad macnaa qaado ah oo hogaamiye ah marka khayrkana way u sida badan sharna inay hogaamiyaan waa adacta oo dadka fiicana dad fiican oo qurayshay raacayaan kuwa xunna dad xun oo qurayshay raacayaan macnaa dad khayr iyo sharka dadka u hogaamiyey waayo nacam riwaayatana waxaa ka mid a ah xadiidka saxeenka ku yaala oo sanadka hadda aan soo dhacay lacrad can abi hurayrata riwaayatan ou dhaha tuqaatiluuna qowman sigaar alacyun dad ina yaryar ayaa la dagaalami doonta doontaa nacam waxaa kaloo ka mid a nacam yarmina mihaaluhu xadiid uu maalik oo wariyey fi lmuwaطa can abi xaazim can sahl bni sacad qaala kaana الnaasu yumaruuna an yadaca الrajulu yadahu lyumna calى adiraaci اlyusra dadka waxaa la fari jiray inay maaragtay gacanta midigta dhudhuka biixiisa ay saaraan qaala abu xaazim laa aclamuhu ilaa annahu yanmi daalik raawigu xadiidkaas waxa wuu kor yeelay yanmi daalik nacam marka waxaasoo dhan marka waa rafci oo kale kullu dalika rafcun fantabi iyo axaadiis fara badan oo kale ayaa maaragtay mihaal ay uga dhigaan hmm. waxaa dhici karta siiqadaas oo kale inuu maanta ma arkaysaa ay soo aroorto laakiin inta nabiga la sheego ee la yidhaahdo yarfacuhu nabiga haddii inta la sheego la yidhaahdo yarfacuhu ama yarwiihi oo nabiga inta la sheego ma garata markaasoo kale maxay macnaheedu ay tahay macnaha waa xadiid oo waxaa weeye maaragtay xadiiثulqudsi ah xadiidulqudsi ayuu maanta ma arkaysaa ka dhigaya nacam hay wuxuu yidhi marka wacaddu maa fasarahu الصaxaabi rafcan famaxmuul cala asbaabi wa qowluhum yacni qowl ruwaat can saxaaba ay ka warinayaan markay xadiis ka wariyaan yarfacuhu ou yidhahdo wuu kor yeelaya yabluqu bihi wuu gaarsiinayaa riwaayatan isagoo warinaya oo can nebi ka warinaya yanmiihi wuu tiirinaya nama alxadiid yanmi ilaa saaxibihi qofkii hadalka yidhi markii loo tiriyaa la yidhaahdaa intaasoo dhanba rafcun waa rafciya fantabih ha lagu baraarugsanaado waa wa in yaqul haddii uu yidhaahdo ma garat can taabicin wa in yaqul iraawi can itaabiciin ayaa meesha ugu qadaray wa in yaqul haddii yidhaahdo riwaayatan ama yarfacuhu ama yabluqu bi ama yanwiihi qofkii taabiciga ka warinayey hadduu saa yidhaahdo wa yaqul raawi daalika can taabicin hadduu ka wariyo fa mursalun markaas mursal waa waa mursal oo maanta ma arkaysaa marfuuca yacni in yuqal wa in yuqal waayo a wa yuqal can taabicin fa mursalun wa yuqal haddii la yidhahdo shay min hadihi alfaad sida riwaayatan yabluqu bihi yaa dhahay raawin oo yarwi can taabicin ka marinaayo ayaa saas yiri fa mursalun marfuuc marka waa mursal oo marfuuca waxay la mid tahay ayadoo taabiciga uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ama facala nabiyu sala allahu calayh wasalam oo macnaha muxuu ka booday saxaabigii uu ka booday sababtoo ah awl mursalka sidiisa muxuu ah, sida noo imaan doonto waa qowlu taabiciyi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ama facala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kada ow aqara rasuulu llahi sal kada u yidhahda marka hadduu yidhaahdo markuu raawigii taabiciga ka warinayo yarwiihi yabluqu bihi maxaa loo xisaabinayaa markaas waa mursal sababtoo ah waxa kor markuu taabicigu uu kor yeelo saxaabi maa meesha la sheegay saxaabi lama sheegin markaa mursal buu noqonay wa in yuqaal haddii la yidhaahdo daalika alfaada haddii la yidhaahdo oo raawin oo mina taabiciin oo can taabiciin ka warinaya hadduu saa yidhahdo fa mursalun waay qultu waxaan idhi min asunnati oo canhu cani taabiciyi ka ahaaday naqaluu waxay soo rareen ma garata tasxiixa waqfihi inay mowquufnimadiisu inay saxiix tahay wadu ixtimaalin waxaana ixtimaal leh naxwu umirnaa minhu umirnaa waana la faray oo minhum min ataabiciy lilghazaali ninka ghazaali la yidhaahdo agtiisa ixtimaalay ka leedahay alfaaddii wuu kala duway wixii yarfacuhu iyo yabluqu bihi iyo riwaayatan iyo yanmiihi hadduu ninka taabiciga uu saa yidhaahdo oo saas qofkii taabiciga ka warina uu yidhaahdo waa mursal oo marfuuca wey laakiin min asunnati haddii la yidhaahdo oo maalan nin taabiciya zuhra ah waxaa la yidhi ninkii raawi ka warinaayo zuhri ama qataade ka warinaayo ama ayi taabici ka warinaayo qaala min asunati kada taabicigaa yidhi min asunati kada hadduu min asunnati uu yidhaahdo oo taabiciga laga sheego laa taabiciga wuxuu yihi min asunati kada wakada naqaluu waxay ka soo rareen tasxiixa waqfii inay mawquuf inay tahay inay saxiix tahay ayay soo rareen oo culummadii badankooda waxay dheen waa mawquuf sababtoo ah ninka taabicigaa markuu minasunnati kadaa uu yidhaahdo waxaa lagu xambaaray mawquuf inay tahay asaga ay kulata waxaa dhaca sunnada ahlubeledkiisa iyo meeshooda inuu joogo laakiin taabiciga saxaabiga maxaa dhahnay rafciga lagu xambaaray sababtoo ah saxaabiga badanaa waxay u badan tahay inuu nabiga ula jeedo sunnatu nebiga sala alla alay wasalam u jeedo marka mihaal waxay uga dhigaan ahar maanta ma arkaysaa laga wariyo maaragtay cubaydullahi bni cabdillah bni cutba ayaa wuxuu yidhi min الsunnati takbiiru اlimaami yowma alfidri wa yowma aladxaa xiina yejlisu cala almimbari qabla alkhudba tisca takbiira sunnada waxaa markuu imaamku mimar kusoo soo labada ciidood intuusan maaragtay khudbada uusa bilaabin allahu akbar allahu akbar lix sagaal goor inuu yidhaahdo marka waxaa weeye ibnulqayim wuxuu dhahay waa mursal waaye xujana kuma qubayso sababtu waxaa weeye nabiga lagama xafidin asagoo khudbo ciidee takbiir ku bilowda lagama xafidin marka waa uun sunno uun taabiciinta dhexdoodaa waayo marka taa marka dacfigiisay soo sii ayidaysaa marka dacfigiisa ayay sii ayidaysaa marka nacam wadu ixtimaalin waxaa ixtimaal leh naxwu umirnaa oo minhu lilghazaali hazaali xaggiisa umirnaa oo minhu min ataabiciin ka ahaatay oo lilghazaali cinda alghazaali hazaali agtiisa macnaa hadduu taabicuu yidhaahdo umirnaa haddii la yidhaahdo ixtimaala geli karo inay maaragtay maqduuc ay tahayna waa ixtimaali kartaa oo maaragtay eh, inay mursal oo marfuuca ah ay tahana waa ixtimaali kartaa ninka la yidhaahdo ibnu sabaaq kitaabkiisa cumdada la yidhaahdo usuulu fiqhiga asagu uu maaragtay uu xoojiyey inay maaragtay marfuuc oo mursal inay tahay iyo xoojiyey marka waa kala derajo waay min asunnati haddii uu yidhaahdo waxaa weeye iyada waxaa ixtimaalkeedu inay mawquuf taabiciga ku tahay ayaa loo badanyay umirna hadduu yidhaahdo labada waa ixtimaali karta laakiin ninka la yidhaahdo waxuu rajaxay ibnu sabaaq fi lcumda inay tahay mursal marfuuc laakiin kuwii hore aan soo marnay yarfacuhu iyo yabluqu bihi iyo riwaayatan iyo yanmihi intaasoo kale maxaan rajaxnay inay tahay mursal marfuuca laakiin haddii uu yidhaahdo kunaa naraa oo kunaa nafcalu taas waa maqduuc caleyna marnaba maaragtay rafci maba ixtimaali karto iyad waa ugu sii daciibsan tahay taas xaawiga ayaa sharaxa marka ku sheegay hay wa qowluhum ay yidhaahdeen taabiciintii markii kuwii taabiciinta ka warinaya yarfacuhu yabluqu bihi riwaayatan haa wa in yaqul taabiciga hadduu yidhaahdo taabiciga ninkii ka warinaya riwaayatan iyo alfaada can taabicin fa mursalun qultu waxaa dhahay ciraaqiga ku siyaasanaya min asunnati oo canhu cani taabicii ka ahaatay naqaluu waxay soo rareen culummadii tasiixa waqfi inay mawquufta inay saci tahay wadu ixtimaalin ixtimaal u saaxiib awey ah naxw umirnaa iyo wixii lamida oo minhu min ataabici ka aatay lilghazaali cinda alghazaali rafci iyo maaratay iyo eh, qadciba waa ixtimaali kartaa laakiin ibnu sabaaq muxuu maaragtay uu gooyey ou rajaxay inay maaragtay marfuuc oo mursala ay tahay halkaas antaas aan uga baxno waa farcii khaamiska aan gelayno wamaa ataa can saaxibin baxayثu laa yuqaalu ra'yan xukmuhu الrafcu calىa maa qaala fi اlmaxsuuli naxwu man ataa faalxaakimu الrafca lihada ahbata wamaa ataa wixii ka yimaada can saaxibin saaxib warkiina kaga soo sheego ama ficilkiisa baxayثu meeloo laa yuqaalu aan la dhehaynin ra'yan ay min jihati ra'yin hadalkaa ra'yi aan la dhehaynin oo ra'yi uu ka weyn wax ama hawaab ku saabsan ama aakharo ku saabsan ama qisas almaadiga ku saabsan xukmuhu xukumkiisa arrafcu waaye calaa fi lmaxsuuli kitaabka maxsuul la yidhaahdo oo fakru raazi uu leeyahay sidoo ku sugan naxu man ataa qofkii yimaado waaye saaxiran ayaa u qadaray man ataa saaxiran qofkii u yimaado oo kaahinan faqad kafara bima unzila calaa muxamadin xadiidkaasoo ka wadaa nacam xadiidkaas ayuu quwana man ataa qofkii u yimaado saaxiran nin saaxira ow curaafan u yimaado faqad kufira faqad kafara calaa bimaa unzila calaa maxmed uu kufir marka waa xadiid marka waxa weeye marfuuca la dhihi karo sababtoo ah arrintaa waxa ka ratibmaysa ra'yi laguma ogaa karo waa inay afar ay tahay ibnu cabdibari wuxuu soo raray qowla abi hurayra xadiidka muslim oo wariyey oo abu hurayra waxuu arkay nin masaajid ka sii baxay iyadoo la adimay markaasu wuxuu yidhi ama haada faqad casa abalqaasim ninkaas abalcaasim waa ou abalqaasim waa ou xaasim marka abu hureyr ra'yigiisa kama dhigi karo laasim waa inuu nabiga calayh salaatu salaam oo maarata wax uga haysto ladaala ku baabaysaan inay karaahiyo tahay amaba xaaraam ay tahay qofkii markii la adimo kabacdi darurla inuu masaajidkii ka sii cararo oo kusii macnaheedana waa garanaysaa waa de masaajidii markii in la soo aaday ahayd sooma qofku qofka markuu kasii baxayo kaanama masaajidka dadka soo kasii eryaayo waay xigmadana waa loo jeedaa marka waxay dhaheen midla haada maa laa yuqaalu bira'y marka culummadu markaa imaam muslim marfuuc ahaana u wariyey ma garan marka cisyaan ma sheegaayo abu hurayra asagoo maaragtay aan nabiga aan ka haysanin waxaas caasinimo kuma xukumin sharciga ma siinaayo laakiin waxaad taas waxay ku qaydan tahay saxaabada maaragtay aan ahlu kitaabka aan waxba aan ka qaadin ayagoo aan waxalkitaab wari kutubii hore aan fiirfiirinin amaa saxaabada ahlu kitaabka wax ka qaata ama ahlu kitaab ahaan jiray sida cabdullaahi binu salaam amaba kutubtooda fiirfiiray sida cabdullahi bini camr alcaas sababtoo maalintii yarmuug ayuu kutubo badan oo reer banu israa'iil oo helay kutubtoodii marka mararoo wax ka fiirin jiray walidaalika marka waxaa dhici jiray mar inay asxaabti ku yidhaahdaan xadidnaa can الnabiyi sal اllau alيه wasalam laa tuxadidnaa can safiix can saxiifa wareedha saxiifadaada meel laga dhigo axaadiidta nabiga noo sheeg calayh الsalaatu wasalaam waxaana kutubtaa nooga warinaysa ma rabnaa xadiidta nabigaa rabnaa noo sheeg inay yidhaahdaan marka ninka hadduu kutubtaa fiirfiiriyo hadduu ku hadlo maa laa majaala fii lira'yi iyada rafci loo loo qaadan laakiin waa ninka kutubta aan fiirfiirin oo maaragtay aan waxba aan ka qaadanin waa taas allahu aclam iyada lafteeda haddii waxaan wax ku goor laga soo guriyo aysan ahayn oo la og yahay eh, ama wax saxaabiga oo bannaysan kara aysan ahayn iyada lafteedu waray lahayd naam marka shardigaas ayaa loo shardiya wamaa ataa wixii ka yimaada can saaxibin marka m alfaadaasoo kale waxaa la yidhaahdaa huwa mawquufun lafdan xagga lafdiga mawquufuu ka yahay marfuucun xukman marfuucana xagga xukunkana marfuucoo ka yahay wamaa ataa xadiidkii ka yimaada can saaxibin nin saxaabi ka yimaada iyo can saxaabin ayaa loo wada baxaydu meelo laa yuqaalu aan la dhehaynin ra'yan min jihati ra'y aan la dhehaynin oo wax ra'yi lagu xukumi karo aysan ahayn sida maaragtay aayad qariibkeed ama maaragtay macno iska daahir aayadda macnaheeda fuljiihuteedii waxyaalaha ra'yi la dhihi karo aysanayn ra'yi ka baxsan sida kufri iyo iimaan iyo hawaab iyo ciqaab iyo ummadihii hore akhbaar hore iyo wax soo socda laga hadli doono baxaysi qofkaasna aan lagu ogeyn inuu ahlo kitaabka uu wax ka qaato xukmuhu shaygaas xukumkiisa maagaas xukumkiisa alrafcu rafci ahaan weeye calaa maa qaala fi lmaxsuuli sida maaragtay maxsuulka kitaabka usuulu fiqiga oo raasi ku sugan naxu man ataa qofkii u yimaada saaxiran oo curaafan faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed iyo hadda xadiidka abu hureyre aan sheegayno oo nin masaaji ka sii baxa intuu arko wuxuu yidhi amaa muslim oo wariyey amaa haada faqad faqad casaa abalqaasim ma garata iyo xadiidka acmaar bin yasir oo soo gelaya maaragtay man sacba alyooma la yushaku fiihi faqad sacba alqaasiin waxyaalahaasoo dhan waa ay gelaan nacam laakiin saxaabigu wuxu waa inays ra'yi ixtimaali karin saxaabigana waa inaan lagu aqoonin inuu ahlu kitaab oo ka qaato nacam faracaas waa farcii lixaad u ahaa farcii toddobaad oo ugu dembeeyey waa istilaax khaasa wamaa rawaahu wuxuu ka wariyey can abi hurayrata abu hurayra muxamadu wuxuu ka wariyey waa faacilkii wamaa rawaahu abu hurayra wamaa rawaahu muxamadu can abi hurayra marka abi hurayrata marka la leeyaha la kordha waa maalaa yansarif laakiin hadda muxuu kasa can abi hurayrati muxuu yidhi lilwasni sababtoo ah ahlilbasrati ayaa maarata iyaduna hoos dhigay marka marka hore wuxuu u kasriyey marka la inshaadinaayo wasnigu inuu iswaafaqo haddee daruurada shicirkana waxay keene shay maala laa yansarifa in la sarfiyo ama shay munsarifa sarfiga in laga joojiyo beydka ibn maalik walitanaasubin maxsa walidiraarin oo tanaasubin beyd oo kale camal uu leeyahay yani diraar ahaan ama tanaasub ayaa mar loo sarfiya shay maala laa yansarifa marna isaga dhaafaano shayga munsarifka ahaa ay maala laa yansarif ay ka dhigaan munaasabo ama maar daruurta shicirka marka way ku badanta sicra way ku badan badantaa wamaa rawaahu wuxuu wariyey muxamedun ay moxamed ibnu siriin can abi hurayrata uu ka wariyey wa canhu maxamed ibnu siriinna ahlulbasrata ay ka weeriyey shaygaasoo karara uu celceliyey qaala qaala uu celiyey bacdu ay bacda dikra abu hurayrata abu hurayre markii la sheegay ka bacdi falkhadiibu imaamka khadiib la yidhaahdo rawaa bihi wuxuu wariyo can muuse bni haaruun alxamaal wuxuu ka wariyey arrafca inay marfuuc tahay wadaataasina cajiibu waxaa cajiiba inuu uu ahlulbasra uu ku khasiso waa istilaax oo ibnu siirin uu leeyahay halkan waxbay waa istilaax maxmed ibnu siirin uu leeyahay oo waa maxay xadiidoo warinaya can abi hurere qaal qaala kadaa wa kadaa xadiiduu sheegaya yacni mitaalkiis waxaa ka mid ah oo maaragtay bukhaari xadiidkiisa qaala bukhaari xadaanaa suleymaan bnu xarb qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuub can muxamed can abi hurere qaala qaala aslamu qolada la yidhaahdo iyo wakifaar iyo wa shay-un musayna wajuhayna khayrun cinda allah ama khayrun yowma alqiyaamati riwaayada shakuraawi min asadin wa tamiim wahawaasin waqadafaan yacnii qabaa'ad yaryaraa oo aslam iyo kifaar iyo magarad iyo qaar ka midoo juhayne iyo musayne oo qabaa'ilka yararoo carabta lagu tiri jiray oo islaamnimada u soo degdegay waxay ka khayr badanyihin qabaa'il waaweyn oo islaamka dib dhacay sida tamiim iyo hawaazin iyo qadafaan iyo qabaa'il waaweyn ahay laakiin islaamka dib u dhaceen kuwii marka islaamka u soo hormaray ayaa ka khayr badan maxalu shaahidka marka xadiiskaas baabulfadaa'ila bukhaari uu ku sheegaa oo qabaa'ilka iyo maaragtay ashkhaasa fadaa'ilkooda maaragtay ayaa lagu sheegaa baabkaas u baabaystay marka laakiin maxalu shaahidka waxaa weeye ayuba sikhtiyaani ayaa xamaad binu zayd wuxuu ka waran can ayuba sikhtiyaani ayubna maxamed bnu siirin can abi hurayra marka maxamed bnu siirin muxuu dhahay can abi hurayrata qaala qaala uu qaala abuhurr wuxuu yidhi qaalada dambiyay ku dhexee qaalada dambe qaalada hore waa abu hurayra qaala dambena waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka qaala haddii la celceliyo ahlu ay celceliyaan xadiidkaas waa xadiis marfuuc ah nacam marka sidaas waxaa yidhi marka ninka la yidhaahdo maarad ibnu salax oo asagu wuxuu ku ku khaas yeelay ahlulbasra ciraaqiyaa tacaliiq wuxuu wadaa cajiibooda sababta ahlu bisra inuu ku khaas yeelo ma ahane waa istilaaxa uu leeyahay ninka la yihaahdo maxamed ibnu siriin istilaaxa isagu uu leeyahay waayo asagaa maaragtay wuxuu yidhi nacam ah, ibnu sirina wuxuu yidhi ah, kullu maa rawaahu can abi hurayra yani eh, saraxa bitacmiim yani wuxuu yidhi wax alle waxaan abu hurayre aan ka wariyo waa xadiid marfuuc ila nabiyi sal allau alayh wasalam xadiis marfuuc ila nabiyi sal allau alayh wasalam marka wadaa cajiibunta oo ciraaqa oo ku tacliiqina wuxuu leeyahay ahlu inuu ku khasisa ma ahan keliya ee bal xadiid kasta oo xadiid kaloo isaguna ah uu keenaya maaragtay fatxulmuqiidka uu shucbo uu ka warinaayo dariiqiisa maxamud sirin uu ka warinayo isaguna qaala qaaladaas uu ku jira marka waa istilaax maxamud sirin khaas oo qolo kastoo ka waridaba hadduu qaaladaas uu celceliyo macnaha muxuu ula jeedaa rasuul wa ilaa haddii aan maxamud sirin istilaaxiisa aan lagu aqoonin inuu qaalada dambe rasuulka ula jeedo waxa weeye xadiidkan marfuuc maba uusan noqdeenba laakiin maadaama isaga uu caddeeyey wixii abu hurayre aan ka wariyo oo macnaha inay rasuulka calay slam marfuucay u yihiin saasaa marka lagu ogaaday inay maaragtay ay marfuuc ay tahay saasaa marka lagu ogaaday nacam taas uwalama wuxuu yidhi wamaa rawaa wamaa rawaahu wixii oo wariyo can abi hurayra ka abu hurayre wixii uu ka wariyo muxamadun wa canhu albasra ay ka wariyaan u qadaran baxaydu meeloo karara qaala qaal uu celceliyey bacdu ay bacda abi hurayra uu celiyey falkhadiibu imaamka khadiib la yidhaahdo rawaa bihi macnaa rawaa bihi ay bi haada arrafca ayuu ka wariyey yuu ka wariyey can muusa bni haaruun alxamaal ninkaas ayuu ka wariyey wuxuu yidhi abu hur maxamedta rafci uga jeeda nacam wadaataadaasina cajiib wey cajiib wuxuu leeyahy waxawey inuu ahlubasro oo ku khasiso taasaa cajiiba maahane waxa weeye waa istilaax maxamed siirin oo leey marka cid kastooba ka wariso oo hiqaad ah hadday saa uga wariso xadiidku waa marfuuco kuwana almursalu mursalkii nacam marfuucu taabicin cala almashhuuri mursalun ow bilkabiiri أو سقد raaw minhu duu أqwاali والأول الأkثar fi اsتicmaali واxتaja maaliku kada النucmaanu wataabicuuهmaa bihi wadaanu waraddahu jamaahiru النuqaadi liljahli bالsaaqidi fi اlإsnaadi وصaaxibu الtamhiidi canhum naqlة وmuslimu sadra الkitaabi aslة laakin إidaa صaxa lanaa mkraju bimusnadi أw mursalin ykriju man laysa yarwi can rijaali اlأwali naqbaluhu qultu shaykhu lam yufasili halkaa noo jiro wuxuu yidhi marka almursal mursalkay u baabiya mursal jamcigiisa waxaa weeye waa maraasiil ayaa la yidhahda xaafid ibn xajar wuxuu leey waxaa laga qaatay min aliطlaaq wa cadami اlmanc shaygii oo la idlaaqo aan wax lagu qaydin lagu xirin kaqowli tacaalaa inaa arsalna shayaadiina cala alkaafiriina ta'uzihum azza shayaadiintii gaalada lagu soo diray waxay rabtay ka yeeli wax ka cejilaana ma arko limaada ilaahay ka celilaha waa gooyeen soo maa marka ilaahay hadday gooyeen yaa xafidaayo khalaas shayaadiinta ayaa marka ayaa looga haray nacam marka halkaas ayaa looga keenay oo calaaqada ka dhaxaysana waa maxay macnaa qofkii sanadkii waa iska idlaaqay oo saxaabigii maaragtay taabicigii saxaabigii wariyey kuma qaydina qaal rasuulullah sl marka sanadkii waa iska dirayba sidii wax la tuura camal oo ka dhigo ama waxay ka timidaa la yidhi haa waxay ka timidaa la yidhi min qowlihim naaqat mirsaan hal degdeg badan ma garata naaqat mirsaan waa hal oo sariicatu sayr ah sida shaacirka uu yidhi yani shaacir kacbun maalik amsa sucaadu biardin laa yuballiqun ila alcitaaqu najibaat lmaraasiin ard amsa sucaad biard laa yuballiquha waxay degtay dhul fogo gaari karin ila alcitaaq geela maanta ma arkaysaa xeela xulka ah oo waxa la catiyo kulli wax ugu fiican oo najibaadka najiba waxa iyagana aad usii xulka ah almaraasiil ee degdegta badan jaf jaf jaf jaf geel hadda waa kala socod badan yahee hal ama rati ayaga dhanba birlab ahoo geel asiila ka yimid ee cagta dhulka hadday ku dhufato maar degdegaysa unbaa ay gaarsiin kartoo taa yani waaa calaaqada ka dhexaysa waxay ninka mursilka xadiidkii waa la degdegay intuu tartiib dhihi lahaa maaragtay qaala eh, kida wakida can ibni cumar can naafic can ibni cumar qaala rasul sal alay wasalam meeshuu naafic maraa isagoo ibni cumar uu la degdegay rasuulka u ka toora meeshu xadiidkii si ta'niya uu ku wari lahaa marka adiga tacriifkiisa culammadu waa isku khilaafsan yihiin kaas waa xaggii luuqada wuxuu yidhi huwa mursalkii marfuucu taabicin cala almashhuuri nin taabiciya wuxuu kor yeela nabigu kor yeela kaasa sida mashhuurka waa qowlka raajic marka marfuucu taabicin kule waa khabar limubtadain maxduuf mubtadiya xadfan ay huwa mursalkii marfuucu taabicin taabici wuxuu kor yeelay cala almashhuuri ama waabu yeelaa marfuucu taabic cala mursalun waa marka mursal waa mubtada mu'ahara marfuucu taabicina maxay noqone khabar muqadam marfuucu taabicin taabiciyin ayuu ahaa markiyaadii waa la iska xadfay wacuwida canhaa eesh tanwiintaanaa tacwiid laga dhigay marfuucu taabiciyin ayuu ahaa yaadii aa la goyey marka tanwiintiia marka ciwad looga dhigay ilaa tanwiintu qaar ciwal can xarfki soo ma ahayn marfuucu taabiciyin cala almashhuuri mursalun ow qayidhu bilkabiiri ama ku weyd ku qayd waxaa tidhahdaa marfuucu taabiciyin kabiir laakiin ibnu xajar waxau dhahay wax ku qayday weli ma arkin oo dhan oo culummadii ah qaaraa badanaa shaafici u nisbeeya laakiin shaafici markuu kabiirka uu ku qaydayo waa marka uu leeyahay uu ka hadlaayo mursalka munjabirka oo ka maayo ama sida qaalibkaa culimmadu waxay u badan yihiin mursalka inay ku idlaaqaan wax alla wixii taabici u kor yeelo nacam ow saqdu raawin raawi wixii uu ka dhaco minhu xaggiisa uu ka dhacona maanta ma arkaysaa eh, iyadana baa la yidhaahdaa qaaraa yidhaahda oo markaas waa munqadici taasna usuuliyiinta ayaa u badanayo fuqahada waxay hadiis waxba qabeen musnad iyo mursal oo musnad anagii soo marnayo waa xadiid muttasil marfuuca soo maahan mursalna waa xadiid inqidaac oo ku jiro marka iyagoo axaadiid wax alla wax inqidaaca ku jiro ama mucdal ha ahaado ama munqadic ha ahaado ama mursalka caadiga ha ahaado amase ha ahaado xataa maaragtay mucallaqa waxaasan iyagu maxay isku yidhahdaan fuqahada usuuliyiintu mursal isku yidhaahda laakiin qowlka mashhuurka midka hore waxay marfuuci taabiciin wاlأwalu midka horaa alagaru kan badan fi listicmaali xagga isticmaalka macnaa wuxuu leeyahay ibnu salax luuqa ahaan mursal in la yidhaahdo luuqa ahaan waxay la socotaa wixii saqdi uu ku jiro wixii saqdi ku jiro wax la degdega soo maa soo maa laakiin isdilaaxa midka ugu horeeya oo ah marfuucu taabicin wa saas hmm. min naaxiyat luqa waxaa ku habboon in la yidhaahdo oo saqdu raawin min waa wixii maaragtay macnaa ow saqdu raawin min waxaad ku laqbayn karta ow maa saqada minhu raawin raawi wixii uu ka dhaco ma garat oo mastarkaas ficilaa u bedelaysaa ay maa saqada raawin ficil iyo maa iyo iyo aad ka dhalaanayso ay maa saqada minhu raawin kaas marka min naaxiyati luga kaasaa ku habboon laakiin min naaxiyati اlisticmaal yaa ku habboon marfuucu taabicin cala اlmashhuuri hmm. marka marfuucu taabicin cala اlmashhuuri mursal waaye ow qayidhu bilkabiiri ow saqdu raawin ow huwa asagu saqdu raawin maa saqada minhu raawin wuxuu ka dhaco waay min u aqwaalin aqwaalka u saaxiibow laakiin wاlأwalu اlأkaru kanaa badan kan hore oo marfuucu taabicin ah fi listicmaal isticmaal laakiin binaaxiyat luga maa saqada minhu raawin ayaa xagga luqada markuu tacriifkiisa kaaga hadlay kitaabku uka nadaamina ayaa wuxuu kaaga hadlay xujiyadiisa ah, kitaabku waa nadaamsan yahay laakiin hadda canaawiin kugu samayn ma labadaas beydo hore waxaa weye wuxuu kaaga soo hadlay tacriifka mursalka beedadka soo socdana muxuu kaaga hadlay xujiyadiisa waxtaja maalikun imaam maalik waa xujaystay kada nucmaanu waa abu xaniif nucmaan ibnu haabit magaciisa waa in la taqaanido hmm. dad waxaa jira ruwaadda qaar magacooda ku mashhuura qaar kunyada qaar nisbada hadda maalig maxuu mashhuur ku yahay ya maaligu mashhuur magaciisa abu xaniifana kunyadiisa ashaaficina nisbada in yara maxaa dulu jira utaqa dad badanoo shaafici maanta daldal haddaad tiraa magaciisa maxaa dulu lama garanaya laakiin maalig maalima baa gala waxtaja maaliku waa xujaystay wakada nucmaanu wa taabicuuhumaa iyo wixii ayaga raacday ma garata bihi bilmursaliyay xujaysteen wadaanuu wayna ka diin dhigteeno wax maaragtay diinta iyo axkaamta iyo caqaa'idda loo xujaystay ka dhig laakiin idlaaqaas maahano waxay leeyihin qofka mursalkiisa la xujaysanayo waa qof maanta iqo ahoo la dareemaayo inuusan maaragtay oo ducafa uusan ka warin laakiin waradahu waxaa celiyey oo diiday xujadiisa jamaahiiru nuqaadi dadka nuqaada jamaahiirtooda oo ahlu ahlumustalax xadiid iyo usuulka ah waa diiday sababtay u jeedeena waa liljahli waa jaahilnimo jaahil laga yahay bisaaqidi mid ka dhacay filisnaadi sanadka ilaa ninka taabiciga ah hadduu yidhaahdo qaala rasuul lahi sal allau alayh wasalam waxaa dhici karta inuu waxaa ka tegey hal saxaabi ay eh. tahay haddii la hubo saxaabi inay tahay maba dhiba ma lahaatee sababto ah jahaala saxaabi laa tamur ee waxaa dhici karta saxaabi iyo taabici inay xadfo saxaabi iyo laba taabici saxaabi iyo saddex taabici saxaabi iyo afar taabici inta la qiyaasi kor ilaa maa laa nahaada laakiin inta taabiciin iska wariso waxaa la arkay ilaa lix ilaa toddoba lix saxeenkaybay ku yaallaanba xadiid oo muslim ku yaallo nawowi le waa lix taabiciya iska warinayso toddobana waa la sheegay meelaha kale waa la sheegay inta la arkay xaafidka wuxuu le ilaa lix ilaa toddoba wey taabici wax iska warinaysa marka haddii la ogaan lahaa xataa ninka taabicigaa ma garatay inuu waxa dhacsan uu yahay dhibba ma lahaata lama hubo saxaabiga ka udhacsan wax ka laba walidaalika way naqdiyaan tacriifka oo bayquuniyada wa mursalun minhu saxaabiyu saqad waa la naqdiyey waxaa layidhi waxa dhaca hadduu saxaabi yahay wareer ma yimaado saxaabada jahaaladooda dhib ma laha walidaalika hadduu yidhaahdo mursal saxaaba walxuja ninka taab hadduu yihahdo can rajul min asaxaaba jahaalatu saxaaba laa tadluqu badins oo maaragtay xaddaanii maaragtay man saxiba annabiy haddii uu yidhaahdo waxba ma dhigayso maarag waraddahu waxaa celiyey jamaahiiru nuqaadi nuqaadda jamaahiirteedaa naqdiyey oo nacam waaljahli ayagoo jaahil ka ah bisaaqidi fi lisnaad wa saaxibu tamhiidi tamhiidka saaxiibkiis waa ibnu cabdulbarre waaye naqalahu canhu jamaahiirtii uu kasoo soo naqliyey kitaabkiisa atamhiid iyuu ka naqliyey isagoo sheegaya markuu ka hadlay in maalik iyo ay xujayseen in culummada badankeed ahlulxadiidka ay radiyo ma garata wa muslimun muslimna asalah wou ta'siiliyey ay radd almursali wa cadam alixtaaji bihi maaragtay sadra alkitaabi kitaabkiisa muqadimadiisa ayuu ku ta'siiliyey oo hadalladii yidhi waxaa ka mid a walmara waalmursalu min alriwaayaati fii asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlakhbaari laysa bixujja mursalka riwaayaadka mursalka ah qowlkeena iyo dadka ahlucilmi bilakhbaari ah laysa bixuja xuja saas ayuuna maanta ma arkaysa oo ku socday nacam qaara waxay yidhaahdaan ibnu jariir iطabari iyo abu daawuud iyo ibnulxaajib iyo ayaa waxay soo guuriyaan mursalka wax celiyey inuu shaafici ugu horreeyey ka bacdin axmed fii riwaayatin canhu uu ku raacay ee waagi hore waa la qaadin jiro laakiin arrintaas waa la radiyey oo waxaa sugnaatay taabici dad ka horreeyey oo taabiciinta inay radiyeen atbaacu taabiciinta waxaa ka mida ah dadka radiyey ibnu musayib inuu ku jiraa dhici karta maxamed ibnu siriin laa naqbal maanta ha ibnu musayib waaba ku jiraaba saciid musayib inuu ku jiro iyo ibnu siriin laa naxtaju bilmaraasiil zuhri intaas taabiciin ma tahay shucba atbaacu taabiciin iyo labadiisii ardadiisii ugu waaweynaa oo yaxya ibnu saciid alqaطaan iyo ibnu mahdi raggaas ugu waaweyno jihabidada ayaa radiyay dadkaasoo dhan shaafici waa ku horreeyey marka shaafici waa ishhaariyey madhabka ayuu ishhaariyey oo caanbow ka dhigay maahane isaga marka uguma horreynin marka qowlkaasaana raajixa sababta waxaa raajix uu ku yahay dadka oo ku jira lama yaqaano nacam hmm. waradahu waxaa radiyey mursalkii jamaahiiru nuqaadi ayay radiyeen liljahli waa jaahilnimo lagbisaaqidi fi lisnaad wa saaxibu tamhiidi tamhiidka saaxiibkiisa waa in cabdulbari waaye naqalahu canhum maarta jamaahiirta iyuu ka soo raray wa muslimna muslim ibnulxajaajna ma garatay sadr اlkitaabi kitaabkiisa muqadimadiisa wa asalahu ou ta'siiliyey oo fii raddi اlmursal mursalka maarta in la radiyo wa cadam اlixtijaaj bihi ou ku ta'siiliyo waa hadalkan uu leeyahay almursalu min alriwaayaati fii qowlina fii asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlakhbaari laysa bixuja hadalkaas uu leeyahay laakiin mursalka cadam اlixtijaajkiisa ma muطlaqa mase waxbaa laga soo istifnooda awalna waa annagii soo marnay baabulxasanka marka aan maraynay so soo marin mursalka mar la xujaysanayo inuu jiro yaa baydkaas keeni kara nacam baydkaas yaa xasuusta mhm. waa beydkii fain yaqul yuxtaju biاlضaciifi faqul idaa kaana min almawsuufi ruwaatuhu bisuuءi xifdi yujbaruu bikownihi min gayri wajhi yudkaruu waadi waa ki yidhi beydka oo lixdan iyo kow alaa tara almursala xayfu usnida ow arsaluu kamaa yajuus sida noo ibaadatu cutudida in maanta ma arkaysaa uu xoogeysmaayo la xoojinayo soo maana ark laakiin wuxuu idhaha saxa lanaa hadduu noo saxiixa noo ansaxo makhrajuhu ma garato ma garato cidda warinaysa ma garato makhrajkiisa iyo cidda warinaysa haddou noo cunso ma garan bimusnadin ou noogu unso macna makrajka xadiidka meeshuu ka imaanayo waay idaa saxla makrajba xadiidka meeshuu ka imaanayo lanaadaas ay naxnu ahlulxadiid iyo u noqonayso naxnu eesh ahlulxadiid aladiina yaruduuna almursal ilaa ninka asagu mursalka xujaysanaayo ma ictilaad kalema u baahan yahay ya ictilaad kalema u shardinayaa ninka shardinaya ictilaadkiya waaye waa ninka mursalka radiyey waay jamaahiiru nuqaadi waa laakiin idaa saxa lana hadduu noo asaxo ay naxnu lmuxadiثiin aladiina yaruduuna almursala kuwa mursalka celinaaya makhrajow xadiidkaas makhrajka meeshuu ka yimi muxuu nooga asaxay bimusnadin aakhar musnad kale oo maaragtay uu dhinac kaloo musnadahu noogu yimi dariiq kaloo musnada ah. oo musnad maxaa laga wadaa waa mutaصil mutaصil haddii uu yahana waa in saxaabiga la sheego haddii kale uu musnad ma noqona hadduu saxaabigu xadfan yahay ilaa musnad maxaa dhan inuu dariiqiisu waa inuu marfuucna yahay mutasilna uu yahay musnad diluu yidhaahdo laba shardi uu leeyahay an yakuuna marfuucan wa an yakuuna mutasila marka hadhow istilaaxaad ku khaldidhina oo musnad haddii uu ku yidhaahdo wasl meesha kama muuqda hadhina muslim oo mursal noqdaa dhexka dhidin mursal musnad oo la dhihi karaba sababtoo shardiyaa ka maqan oo waa maxay shardiga itisaalka oo markii aan soo tacriifinaynay tacriifkiisi muxuu ahaa musnadka musnadka muxuu aha tacriifkiisa wاlmusnad اlmarfuucu ow maa qad wusil low maca waqfin wahuwa fii hada yaqin waثaaliثu الrafcu maca alwasli maca shard bihi اlxaakimu fiihi qadca waثaaliثu alrafcu maca alwasli maca kaasaa marka saxiixa Hmm. laakiin idaa saxa lanaa makraju hadduu noo ansaxo mursalin nooga soco oo mursilin mursal mursalkoo nooga ansaxo mursalin yukhrijuhu ee yarwihi oo warinaayo man laysa yarwi mid aan warinaynin can rijaali اlawali raggii hore naqbalu aan aqbalay mursalka waa in rag hore matal hadda waxaan haysanaa maalan mursal oo matal ibraahim nakaco oo weli ibraahim nakaci maraasiishiisa oo kale laga yaabo inuu maaragtay dariiqii reer kuufa uu ka warinaayo ma garan ayaa dhici kara haddii mursal kale oon ka helno maalan meel kale ama reer xijaaj ama reer kale oon isleenahay mursalkaas dhinaca naafic iyo ibnu cumar iyo xaggaas uu ka yimid aan isleenahay oo dariiqii hore ma sii marayo dariiqii hore maahana dariiq kale uu soo marayo waan aqbalayna sababtoo waa maxay wuxuu noqonayaa xadiid musaqil laakiin hadduu isla dariiqii uu ku noqonayo laftiisii waa asaga uun farabatay maahane oo duruq yeesho maahane ma ahan macnaha tacadud meeshu ma yaallo marka dariiqa ninkan uu soo mari lahaa waa inuu dariiqaan ahayn oo ninkaan ragga uu ninkaan uu ka wariyo maraasiisha uu ka qaato ragaan ahayn waa inuu ka wariyo si aan u hubsanno ay niyadeenna u maaragtay xoogaysanto inuu dariiq kale uu maanta ma arkaysaa ka wariyo qultu waxaan idhaha shayku lam yufasil ma uuna kala tafsiilino waxbaa u dhimano sababtoo ah shaaficigu ka soo qaatay imaam shaaficina shuruud badan ayuu ku xiray shuruuddaa darsiga dambaan ugu imaanayna laakiin macnaha waxaan uun ku bilaabaynaa inta xujiyatulmursal marka la xujaysanayo shuruuddiisa inay ka mid tahay in xadiid musnadahoo kale uu xoojiyo ama xadiidka musnadahoo saxiixa ama xasana ama cala alaqali isaguna maaragtay kabmi kara xadiis musnadoo kabmi karaoo dacfigiisu oosan baaba ah ama mursal kale oo saxiixa ama xasana uu yimaado oo dariiqii mursalkan laga wariyey dariiqaan ahayn nooga yimi oon isleenna meesha mursalkii hore uu ka soo baxay maane meel kaloo ka soo baxay shuruudda dambe hadhow ayaan arki doonaa cashar dambe oo beriyaan ku dari doona laakiin idaa saxa lanaa hadduu noo ansaxo lanaa yaan loo jeeday ay naxnu almuxadisiin alladiina yarowna radda almursali wa cadam alixtijaaji bih ayaa looga jeedaa ilaa nimankii hore iyagu xujaystay ayagaa sharuud ma u dhiganayaan moogtahay makhrajuhu meesha wax iska baxay muxuu noogu ansaxay bimusnadin musnad kale oo dariiq ku yimi ow mursalin mursil mursilkaasoo yukhrijuhu ee yarwiihi waa yqsasama macnaa yarwiihi oo warinaayo man taabici oo warinayo laysa yarwii aan ka warin can rijaal awal taabici taabicigo raggow ka wariya aan ka warinaynina dariiq kale ka yimid oon isleenahay waa riwaayo kaloo saxaabiga iyo dariiqaas ku warinaayo riwaayo kalea laga wariyo oo rijaal kalea ka wariya aan leenahay saxaabiga walooba ha soo aado laakiin ragga uu ka irsaaliyo taabiciinta raggan ahaynuu ka wariyo haddii aan leenahay naqbaluhu waan aqbalayna intaas markuu uu yidhi ninka la yidhaahdo ee ibnu salax ayaa waxaa ka daba qaatay alciraaqi wuxuu yihi qultu ashaykhu lam yufasil ma uusan tafsiilinoo hadalkan shaafici buu ka soo qaatay fi shaaficina warkiisu intaan ma hayne waa u badna hadhow markaa arkin isagoo shiikhu waxbuu ku daray warkii shaafici warkii shaafici waxna waa ka tegay hadhow ibnulcajmi ayaa isaguna wax kale ku daraaye berri in allah darsigaas ciise wallah aclam sala